bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimaam abi jacfarin الطaxaawiy raximah اllahu tacaala qala alimaamu abu jacfar raximah اllah wاlcarshu wاlkursiyu xaq waalcarshu carshiga iyo walkursiyu iyo kursiguba xaqun weeyaan waa jiritaankoodu miduu xaq yahay oo uu dhab yahay labadan marka faqradan carshiga iyo kursigaba uga hadlay caqiidada ahlu sunnadana waxaa ka mid a carshiga iyo kursigu jiritaankoodu inuu xaq yahay taana marka jiritaankooda waxaa lagu xaqiijinayaa alla subxaanahu watacaala sida uu kitaabkiisa ku caddeeyey oo alla uu yiri dulcarshi almajiid facaalun limaa yuriid alla marka la tilmaamayo dulcarshi alihi carshiga u saaxiibka ahaa almajiidu ee yacnii la sharfo facaalun limaa yuriid marka alla inuu carshi leeyahay buu tilmaamay iyo aayaddii kaleo rafiicu darajaati dulcarshi yulqi ruux rafiicu darajaati dulcarshi carshiga u saaxiibka ahaa iyo aayado fara badan oo alla subxaanahu watacaala uri uma cala alcarshi oo ilaa toddoba meelood uga jirta qur-aanka ee axaadiidta rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari uu werinayay oo ducaa-ulkarbi qofka markay kurbo iyo murug ay qabato waxaa ku jirtay laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati warabu lardi alardi wa rabu alcarshi alkariim carshigoo marna lagu sifeynayo kariimnimo marna lagu sifeeyo weynaan marna fiicnaan marna weynaan baa lagu sifeeyey carshiga labadaas meel marka waa ugaga jiraa qur-aanka ee xadiidka nebigana caleyhi isalaatu wasalaam taabuu ku cad ayaa iyo axaadiid kaloo aada iyo aada u tiro badan ilaa culamada qaarkood carshiga ayba ka alifeen kitaab nacam oo ay kutubo gaara ka alifeen axaadiidta carshiga kusoo aroortay iyo culuwiga alla subxaana tacaala sarreynta alle iyo wamiman alafa oo culammadii salafka ka mid ahaana waxaa ka mid a alimaam moxamed ibnu cuhmaan ibni abi shayba alimaam moxamed ibnu cuhmaan ibni abi shayba ayaa ka mid a eh, oo dhalay cuhmaan ibnu abi shayba oo shaykhu limaam albukhaariy ah nacam imaam albukhaari sheekhiisaa dhalay moxamed baa la dhihi jiray kitaabu alcarshi ayuu leeyahy kitaab la yiraha alcarsh hal mujalad ah oo madbuuca ah ayuu leeyahay imaamkaas marka maxamed ibn cuhmaan ibn abi shayba bacdi naas ayaa marka iyagu waxay soo qaataan hadallo dad asaga la aqraan ahaa ee lafac ahaa oo aynan isku fiicnayn hadallo ay ka yiraahdeen bay ku jarxiyaan oo ay ku qadxiyaan ay ku ceebeeyaan oo raggaas uu ka mid yahay mudayan alxaafid mudayan ninkii la dhihi jiray iyo cabdullahi ibn imaam axmed iyo raggaasa ayaa wax ka sheegay laakiin yacni riwaayaadka wax looga sheegayna jarxigiisa ma inuu yacni si jarxigu u sugnaado a-imada uga sugnaado waa in sanadkiisa laftirkiisa uu saxiix noqdaa marka alimaam cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi kitaabkiisa tankiilka waxa uu ku sheegaa in sanadka uu ku jiro la gooni noqday ibnu cuqda ibnu cuqda ayaa la gooni noqday ibnu cuqda keligii ayaa waxaasoo qisasa inta imaam oo jarxisay maxamed ibn cuhmaan ninkaa keliya unbaa ayaa ka wada sheegay isagana jarxiga ou la tafarudo ama ou la keli noqdaa waxaa weeyaan culamadu waa ka istaagaan waa ka tawaqufaan walidaalika culamadii ammaantay ayaa ku leh marka nacam baabkaas tan kalena hadda waxaa weeyaan isagoo de axaadiid unba werinayaa nacam axaadiidta oo werinayana dee saxiixa iyo sunanka iyo wax yacni shawaahid fara badan iyo meelo kale looga yani kutub kale lagu wariyey weeyaano isaga keliya kuma gaar aha ragga aimada wax ka alifay aimadii dambena waxaa ka mid ahaa alimaam adahabi raximahullah kitaab wuxuu leeyahay layihaha kitaabu alcarshi oo isagoo laba mujaladaa la daabacay mujaladka koowaad waa iska muqadamaad iyo yacni makhduud nusakhda kitaabka iyo loogaga hadlaayo laakiin kitaabka waa hal mujalad marka yacni sulbulkitaab marka la fiiriyo waa madbuuc isaga marka kitaabkaas alimaamu dahabi kitaabu alcarshi baa isagana la yiraahdaa marka kitaabu alcarshi iyo alculuwu lilcaliyi alcadiim oo imaamu dahabi uu leeyahay laba kitaabay kale yihiin hal kitaabna ma ahan dad baa dadka qaar baa isku qalda oo waxay u haystaan in hal kitaab ay wada yihiin labada kitaabba oo marna magaciisa alcarshu la yiri kitaabu alcarshi marna la yiri alculuwu lilcaliyi alcadiim la yiri laakiin laba kitaab bay kale yihiin haddaad isku fiirisana waad dareemaysaa inay laba kitaab kale yihiin oo nusuustoodu ay nusuus ku kala gedisan yihiin ayb marka carshigu eh, marka laga hadlaayo eh, qur-aankuna waa ku badan yahay ilaahay subxaanahu watacaala carshigu waa ugaga hadlay sunnada nebigana caleyhi salaatu wasalaam way ka hadashay waana makhluuqaadka kii ugu horreeyey oo la abuuro wax la abuuray carshigaa ugu horreeyey sida casharkii horeba aan kusoo marnay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay maqaadiirta khalqiga ee samaawaadka iyo dhulka in la abuuray eh, hortood konton yacni kun oo sano ka horna in la abuuray maqaadiirta khalqiga waxaa axaadiis kale ay tilmaantay maqaadiirtaas iyo qalinka inay iska dambeeyeen oo alla markuu qalinka abuuray maqaadiirtii hore laga qoray waxyaabaha dhacayo in la qoray konton kun oo sano kadib baadana samadii cirkii dhulkii cirkii la abuuray soo ma garanin markaasuu nebiga wuxuu yidhi maqaadiirtaas inta aan la qorin yacni carshiga inuu jiray buu tilmaamayo waxa uu yidhi wa kaana carshuhu cala almaa ilaahay subxaana watacaala carshigiisana maa ama biyaha ayuu ka sarreeyey marka carshiga iyo qalinka carshigaa horreeyey ee makhluuqaadka wixii carshiga kasoo haro qalinkaa ka wada horreeyey dhammaantood saasayna marka culummadu ay ku koobaan ay ku jamciyaan ayb carshiguna marka luqada carabiga macno ayuu ku leeyahay oo luqada carabtu ay carshiga waxay u taqaanaa sariirun duu qawaaim sariirun duu qawaa'ima taxmiluhu lmalaa'ika waa sariir yacni leh wax ay ku taagan tahay leh oo marka eh, taasay u yaqaanaan nacam sariirun duu qawaaima luqada saas weya sariirun duu qawaa'im waa sariir marka eh, eh, markaa leh qawaa'im leh waxay ku taagan tahay leh nacam xagga luqada wa wa minhaa ayaa marka waxay ka timid markii balqiis la sifeynayo waxaa la yidhi walahaa carshun cadiim yacni carshiga sariirul mulki baa laga wadaa boqortooyada yacni sariirteeda yaa laga wadaa marka luqa ahaan waay qur-aanka iyo sunnada dabcan marka taas waa xaqiiqa lugawiya waay waa xaqiiqada luqa eh, luqada carshiga lagu yiraahdo waay amaa yacni sharcigu yacni carshigu waxa u yaqaano carshiga alla subxaanahu watacaala wax la tilmaami kara maaha isagana oo yacni tilmaamaha waaba ka weyn yahay maxaa yeelay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxaa laga wariyay inuu yiri kursigu marka samaawaadka iyo cirka dhulka iyo cirka laysku daro Eh, waxay noqonayaan dhulka iyo cirka marka la isku daro oo kursiga la barbar dhigo samaawaadki dhulka cirkii waxay noqonayaan xalqad xalqad wareegsan oo la dhigay yacni shilin adiga aad dhigtay eh, dhul lama degaana aad dhigtay oo kale ay noqonayaan isku isku noqonayaan carshiga iyo kursiga marka la isku fiiriyana kursigu xalqad buu noqonayaa nacam soo ma garanin marka carshigu eh, luqada saa uu ku yahay laakiin kan alla subxaanahu watacaala carshigiisa waxyaabahaasoo dhan marka wuu ka weyn yahay nacam laakiin marka iyagu eh, qaarkood eh, nimanka ahlu kalaamka qaarkood ayaa carshi waxay u yaqaanaan eh, iyagu waxay ku macneeyaan cibaaratun can ilmulki bay ku leeyihin carshi wax carshi la yaraa ma jiree boqortooyada alla unbaa carshi laga wadaa bay leeyihiin taasna iyada marka waa qalado waxaa diidaya qowluhu tacaalaa wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowma idin hamaaniya maalintaas carshiga rabbigaa sideed malag ayaa xambaarayso marka sideed malag maa mulkiga ilaahay xambaarayso subxaana wa tacaala marka mulki inaan laga wadin oo carshiga wax jira inuu yahay taasaa daliil waa ah, nacam ayb walcarshu carshiga iyo walkursiyu iyo kursiguba xaqun weyaan kursiga iyo carshiga marka maxay ku kala duwan yihiin kursiga laba riwaayo ibnu cabaas laga haayaa nacam laba riwaayo ayaa ibnu cabaas laga wariyay mid waa daciif midna waxaa weeyaan waa waa saxiix nacam riwaayada koowaad ibnu abi shayba sifatu lcarshi ayuu ku keenay xaakimna mustadragiisuu kusoo saaray wuxuuna yidhi calaa shardi shaykhayn weeyaan can saciid ibni jubayr can ibni cabbaas wasica kursiyuhu samaawaati markuu macneynayo ibnu cabaas waxa uu yidhi alkursiyu mawdicu lqadamayni uu yidhi kursigu waa meesha labada gomadoodo alla subxaanahu wa tacaala ayb waa mowdicu lqadamayn labada eh, eh, eh, labada cagood ee alla subxaanahu watacaala sida ay yihiin iyo kayfiyadooda aan sida sifaadka kaleba aan u rumaysanay aan u rumaynayno oo kayfiyadooda aanan garanaynin annaga makhluuqna aanan ku shabahaynin qadamkiisa caagtiisa aanan ku shabahaynin isla markaana aanan dafiraynin labada qadam ee alla subxaanahu watacaala mowdicooda iyo meeshooda ayaa marka waxaa weeyaan waxa uu yahay ayaa kursiga ay tahay nacam marka carshiga iyo kursigu saasay ku kala duwan alkursiyu mawdicu lqadamayn carshigana makhluuqoo dhanba isaga ugu sarreeyo carshigaasna allah kasii sarreeyo subxaanahu wa tacaala allana wax makhluuqoo ka sarreeyo ma lahan nacam riwaayo kaleo iyada waxaa jirta ibnu cabaas laga wariyo ee laleeyahay marka iyadu ay leedahay kursiyuhu cilmuhu kursiga alleh waxaa loo jeedaa cilmiga alleh ayaa laga wadaa ibnu cabaas baa laga wariyey laakiin riwaayadaas sida maxfuudka waa midda ibnu abi shayba iyo xaakim ay wariyeen riwaayadanna waxaa weeyaan dacfi baa ku jira waa riwaaya munkara waa riwaayatun munkara weeyaan riwaayada marka saxiixa waxa ibnu cabaas sanad saxiixa looga haayo waa inuu yiri alkursiyu mawdicu lqadamayn inuu yiri labadaasi marka inay xaq yihiin ayaan rumaynaynaa wa huwa mustagnin can ilcarshi wamaa duunahu muxiiqun bikuli shayin wa fawqahu waqad acjaza can alixaadati khalqahu wa huwa alle mustagnin weeyaan mid ka deeqtoon oo ka maarmo can ilcarshi carshiga iyo wamaa duunahu wixii carshiga kasoo haray muxiidun wa huwa isagu muxiidun weeyaan mid hareereeyey bikulli shayin shay dhammaantiis bau koobay alle ou cilmi ku koobay wa axaada bikulli shayin cilmaa ilaahay baa irsaan shay kastaa wuxuu ku koobay cilman ay min jihati cilmin ayb muxiidun weeyaan mid koobay bikulli shayin shay dhammaantiis wa fawqahu wa huwa isagu fawqahu ay fawqa kulli shayin shay dhammaantiis wax kastaa korkoodu ahaaday alla subxaanah wa tacaala uu ka sarreeya waqad acjaza alla wuu cajzi geliyey khalqahu khalqigiisa can ilixaadati ixaadati buu ayuu ka cajzi geliyey inay koobaan oo ay cilmi ku koobaan khalqigiina waxaa laga cajzi geliyey inay alle cilmi ku koobaanay wax kasta ka ogaadaan intuu isaga u sheegay mooyaane wax kale kama ogaan karaan khalqigii jumlada koowaad waxa uu yidhi wahuwa mustagnin can ilcarshi wamaa duunahu allah subxaanahu tacaala waa mid ka maarmo oo ka deeqtoon carshiga iyo wixii ka soo haray oo taana ilaahay wa watacaala wuxuu kaga warramay ina allaha laganiyun cani alcaalamiin allah subxaanahu watacaala caalamka o dhan waa ka deeqtoomaa caalam marka la yiraahdo laamka la kor dhigana waa wixii alla kasoo haray baa caalam la yiraahdaa marka alla wixii kasoo haray yacni caalam oo dhan oo ah wixii alla kasoo haray ilaahay waa ka deeqtoomaa subxaanah wa watacaala uma baahna iyo alla inuu yidhi yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah dadow idinka weeyaan kuwa alla u baahan wallaahu huwa alghaniyu alxamiid allana waa mid yacni deeqtoon oo khalqigiisa ka maarmo alxamiidu ee la mahadiyo sheekhu marka hadalkan waxa uu u yidhi markuu carshiga iyo kursiga sheegay waxa uu jumladan uga dambeysiiyey ayaa marka waxa ay tahay carshigii iyo wixii kasoo inuu caddeeyo in alla subxaanahu watacaala carshiga uu abuuray markaana allah subxaanahu watacaala carshigaa uu ka sara maray haddana laakiin inuu ku tuso ayuu rabaa ilaahay inuuna carshigaa u baahnayn baahi inuuna ilaahay u qabin carshigan ah soo ma garanin saas marka si uu u bayaaniyo ayaa jumladii yacni carshigii iyo kursigii markuu sheegay kadib ayaa jumladan uu ula yimid oo wahuwa mustaqnin cani ilcarshi uu yidhi ilaahay waa mid carshiga ka deeqtoon oo inaa u fahamto ayuu diidayaa alla inuu carshiga markuu abuuray ee uu ka sara maray inuu carshiga baahi u abuurtay inaa adiga u moodid buu diidayaa sidaa daraaddeed buu marka u yidhi wahuwa mustaqnin can ilcarshi buu sidaa marka ayuu yidhi ilaahay xikmadiisa unbuu carshiga u abuuray dabadeedna uga sara maray laba tilmaan baa marka meeshan taallo alla uu leeyahay in la fahmo u baahan sifatu lculuwi sifada la yiraahdo saraynta alla ah subxaana wa tacaala sifada labaadna waxaa weeya waa sifatu listiwaa alistiwaa dadku hal xabbay u maleeyaan lakin waa laba sifo oo culuwiga alla sifatu lculuwi marka laleeyahay waxaa weeyaan waa sifa daatiya weeyaan waa sifatun daatiyatun wey waa ilaahay subxaanahu watacaala daata ahaan wuxuu ku sifaysan yahay inuu sarreeyo ayuu ku sifaysan yahay oo marnaba ilaahay subxaanahu watacaala hooseyn ilaahay looma nisbeeyo marna ilaahay waa hooseeya lama dhaho waa sarreeya unbaa laleeyahay culuwiga alla tilmaanta alle oo alle ku tilmaaman yahayna sida sifaadka kale ee daatigaba alle oo ugu sifaysan yahay waa culuwi mutlaq ah waay culuwi aan shuruud ku xirnayn waay wax gaarana aan lagu xirin qofka mu'minkaana inuu sidaa u rumeeyo ayaa laga rabaa dadka qaarkood culuwigii waa kala qaadayaanoo waxay leeyihiin sharaf ahaan qudra ah awood ahaan mulki ahaan ilaahay waa u sarreeyaa maxay diidayaan marka inay yidhaahdaan daata ahaan ilaahay ma u sarreeya alla ahaan ma u sarreeya daata ahaan waxay ku leeyihiin maya waa sarreeyaa lama dhihi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala culuwgii bay marka kuu kala qaadayaan waxay ku leeyihiin awood ahaan haa ilaahay waa sarreeya oo ilaahay awooddiisaa sarreyso saldanadiisaa sarreyso sharaftiisaa sarreyso waa ogolnahay bay ku leeyihin laakiin ma la dhihi karaa ilaahay waa sarreeyaa ma la dhihi karay kuleeyihin nacam oo maxaad u diidaysaa tashbiiha ka dhalanayay kuleeyihin carshiga u ka sareeya haddaa dhahdo waa bay macnaheedu noqonaysaa ee bani aadamka sida u fadhiyoo kale sariirta ugu fadhiisto ayuu ugu fadhiyaa baa ka laasimaysay kuleeyihin waa waxay iyagu marka ismoodsiiyeen walidaalika hadalka ibnulqayim baa imaanaya raximah llahu tacaala uu yidhi qofka mucadilka ee tilmaan ilaahay diidaayo laba cudurou qabaa cudur tashbiih ah marka horeba maskaxdiisa wuxuu soo gelinayaa wax makhluuq u ekaansho alle inuu makhluuqiisa u egyaha maskaxdiisa soo gelayso markaas kadibba wuxuu bilaabayaa tii si uu iskaga bixiya marka ayuu tilmaanta alla dafiraa marka soo ma garanin marka horeba maahan marka ilaahay tilmaamihiisa laga sheekeynayo qalbigaaga inaad soo gelisid inaad qalbigaaga soo gelisid inuu alla makhluuq tashbiih inaad qalbigaaga gelisid lama rabo alla waa sareeyaa marka lagu yiri sareynta makhluuqa meel iska dhig kasoo tag meel uga soo tag laakiin haddaa marka hore gelisid niyadaada alla subxaanahu watacaala waa sarreeyaa marka lagu yiri inuu makhluuqa shabaho haddii aad niyadaada aada la timaado oo aad niyadaada gelisid meeshaas marka waxaa ka dhalanaya oo ka imaan karo eh, inaad hadhow haddana dafirto marka laba cudur waay marka markii hore qalbiga waxbaa kusoo hormaray tashbiih waa dembi laba haddana waxaa weeyaan tilmaantii ilaahay baad ku dafirtay ood jaranjaro uga dhigatay macnahaas isagaa nacam ayb labadaasba marka lama rabo Eh, culuwigaas marka tilmaan alla weeyaan oo sifa daatiya ah waana mutlaq wax la kala saarsaaraayo ma lahan oo suldaan iyo mulki iyo qudro iyo sharaf looma kala saarayo siduu alla iskugu tilmaamay si mudlaqa uu isugu tilmaamay saa unbaa loogu tilmaamaya siduu allaba u yidhi wahuwa alcaliyu lcadiim wahuwa alle alcaliyu mid sarreeya waay waa sarreeya waa sarreeya waay yacni sidaanba u sarreeya sidaanna uma sarreeya ma dhihi kartid adiga caqligaaga ma ma gelin kartid shaas sifatu listiwaana waxaa weeye iyada sifa ficliya waay waa fal ilaahay uu sameeyey waa istiwaa soo ma garanin oo alla markuu cirka iyo dhulka abuuray ayuu alla wuxuu ka sara maray istawaa calaa waxaa weeyaan ay istawaa cala alcarshi bimacnaa calaa wartafaca waay sida bukhaari uu wariyey can abilcaaliya iyo mujaahid iyo uu ka wariyey soo ma garanin idan marka sifatu listiwaa waa sifa ficil ah waay oo afcaasha alla uu sameeyey ficil ka mida waay oo alla uu ku sifaysan yahay ayb marka waxaa weeyaan inta uunan alla haddii marka su-aal ay timaado marka alla subxaanahu watacaala carshiga intaunan abuurin ma sarreeyo haddii lagu yirahdo waxaad leedahay waa sarreeyey alle sababtoo ah culuwi daad buu ilaahay lahaa oo alla subxaanahu watacaala culuwi mutlaqa ah buu lahaan jiray weligiis waana leeyahay waana lahaa doonaa alla mar uu hooseeyey ma jirin mar walba alla waa sarreeyey subxaanahu watacaala laakiin carshiga marka uu abuuray kadib sifatu listiwaa baa dhacday sifatul istiwaa ayaa markaa kadib dhacday siduu allaba uu sheegay huwa aladii alla uu yidhi ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarshi dhul ceer markuu abuuray kadib buu alla carshiga ka sara maray ayb idan marka sifatulistiwaa waa sifo mashiicada alle ku xiran weeyaan oo sifa ficliya ah sifatu lculuwina waa sifo ilaahay weligii ou ku sifaysnaayo yacni min sifaatihi addaatiya weeyaan nacam qofku marka haddii uu yidhaahdo aniga waa ogolahay haddii marka uu yiraahdo aniga waxaan ogolahay ilaahay subxaana watacaala sarreyn waa u ogolahay culuwi waa ogolahay laakiinse ma ogoli culuwu daat daata ahaan inuu alla sarreeyo ee daliil i keen haddii uu ku yidhaahdo jawaabtiisu marka maxay noqonaysaa isaga ayaa daliil laga rabaa adiga ilaahay wuxuu isku sifeeyey sarreyne waxa aad u diiday daatada alle inay sarrayso keen baa laleeyahay daliil maaha in adiga daliil raaraadisid ma aha soo ma garanin ayb haddii ilaahay la yidhaha in allaha wallahu samiicun allaa mid maqlid badan hadduu qofku yidhaahdo alla daata ahaan ma wax u maqlaa daliil ii keen adii keen baad leedahay ilahay waa isku sifeeyey allah marka la yidhaahdana waa isim calam ah oo tuso daatada alla subxaanahu tacaala adiga daatadaada magaca magac bay leedahay cali ama maxamed ama jaamac baa daatadaada lagu magacaabaa daatada alla subxaanahu watacaalaana waxaa lagu magacaabaa allah soo maa allah baa lagu magacaabaa haddii la yidhi marka waxa sara maray waa allah waa maxa haddana waxa u baahan tahay inaad leedahay marka daata ahaan ma u sareeya mase uma sarreeya maxay tahay marka isagaa daliil laga rabaa marka iyagii baa dadkii ku dhibaayo haddii marka su-aal ay timaado ilaahay subxaanahu watacaala carshiga waa ka sareeyaa laakiin waxa ay yiraahdaan marka ilaahay carshiga maka ma ma ka maarmaa iyo waxaa hadday la yimaadaan jawaabteeda waa sahlan tahay oo ilaahay carshiga waa ka maarmaa baan leenahay markau alla carshiga abuurayo carshiga ka sara maraayo wou ka maarmaa isagana mana u baahna ilaahay carshiga waana musanifka midda uu tilmaamay wa huwa alla mustaqnin cani ilcarshi waa mid carshiga ka deeqtoon oo maa duunaho iyo wixii kasoo haray nacam dad baa marka waxay leey waxay deliishan karaan eh, aayadahan tirada badan oo alle inuu sarreeyo sheegaayo waxaa ka hor imaanayay kuleeyihiin aayadahan wallaahu huwa alganiyu alxamiid hase see uga hor imaanaya ilaahay waa mid ah, ka maarmo makhluuqiisa de ninkii yidhi carshiga ilaahay kama maarmay daliil ku tahay aayaddan wallaahu huwa alganiyu alxamiid laakiin ninka ilaahay wax walba waa ka maarmaana leh carshigiisuuna ka sarreeyaa leh labada aayadba waa ku camal falay isaga waana ictiqaadiye labada aayadoodba nacam ayib markaan kuleeyahay alla carshiga uu ka sarreeya waa u baahan yahay kuma dhihin aniga nacam muxiidun weeyaan alla mid koobay bikulli shayin shay dhammaantiis koobay oo ku koobay cilmigiisa ku koobay oo wa axaata bikulli shayin cilma wallahu min waraa'ihim muxiid wa fawqahu weeyaan alla subxaanahu watacaala wa fawqa kulli shayin shay kastaa mid ka sarreeya waay halkan marka sheekhu culuwiga alla ayuu ku sugay oo waxa uu tilmaamayaa ilaahay inuu sarreeyo oo sifatu lfawqiya inuu alla subxaanahu watacaala uu siinayo nusakda kitaabkan alcaqiidatu daxaawiya meeshaan muxiitun bikulli shayin wa fawqahu baa ku taalo fii bacdi nusakh waxaa lagu arkay muxiitun bikulli shayin fawqahu oo yacni meesha marka muxiitun bikulli shayin fawqahu waawdi ayay ayaa ka maqan fawqahu marka nusqadan nusqadan dambe yani waawda goyneysaahi jumladii baaba macno beeleysaba oo waxay noqonaysaa alla waa mid wax walba hareereeyey oo koobay fowqahu isaga ka sarreeyo waxay alla ka sarreeyana maba jiraanba maogtahay marka waa in wafawqahu ay tahay nusqada saxdaa saas waa wafawqahu weyaan alla subxaanahu watacaala mid shay kastaa ka sarreeyo wa ayb fawqiyada alle iyo sarreynta alla subxaanahu watacaala adilo badan baa kusoo aroortay ilaa yacni haddii la tiriyo ma la xisaabi karaba ayb siyaabo badan bayna ugu soo kala aroortay waxaa kusoo aroortay culuwi mutlaqa wa huwa alcaliyu alcadiim ko sarreynta alle waxaa kaloo daliil u ah fawqiyada laftirkeeda oo alla uu yidhi wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi alla waa mid addoommadiisa qasbo oo ka adag fawqa cibaadihi addoommadiisana ka sarreeya fawqa cibaadihi waa fawqiyo wa yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'igtu waxay ka baqayaan rabbigood min fawqihim xaal ou ahaaday mid mid iyaga ka sarreeyo min fawqihim jaariye majruurkan waa la xaaleynaa nacam waxaana laga xaalaynayaa yakhaafuuna rabbahum humtaasaa laga xaaleyna nacam yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsanayaan goormay ka cabsanayaan xaala kownihi min fawqihim uu yahay nacam xaal uu yahay mid iyaga ka sarreeyo waxaa iyadana marka sidoo kale labadaas marka aayadoodba fawqiyaday tilmaamayaan sunnada nebigana sidaasoo oo oo zaynab bukhaari wuxuu wariyey zaynab binti jaxsh allahu canha waxay dhihi jirtay iyagoo iyadoo u faanaysa xaasaskii kale ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam zawaja kunna ahaalii kunna idinka waxaa idin guuriyey eh, ehelkiinii oo idinka waxaa idin guuriyey aabayaalkiin iyo wazawajani illaahu ana allah i guuriyey oo nabiga ii guuriyey min fawqi sabci samaawaat toddoba samo korkeed buu alla iga soo mehriyey oo iga soo guuriyey saasay ku faani jirtay bukhaari baa werinaayo nebigana waa maqli jirin mana ka celi jirin hadhihin ma dhihi jirin hadhihin ilaahay fawqiye laguma nisbeeyo ma dhihin rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam ayb waxaa kaloo tilmaamaya xadiidkii kale saxiixeynka ku sugnaa min xadiidi abi hurayra in allaha tacaala lamaa khalaqa alkhalqa alla marku khalqiga abuuray kataba fii kitaabin fa huwa cindahu fawqa alcarshi ina raxmatii qad sabaqat gadabii ow kama qaala sala ll ly slam kitaabkaas alla subxaana xadiidkana alla subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay yacni sarreyn inuu carshiga ka sarreeyo fawqiyuu ku tilmaamay alla subxana watacala ku sifeeyey xadiidkii kale isagana sacd ibnu mucaad markuu nimankii reer bani qurayda yahuudda ah uu xukumay ee uu dadkoodii dadka dagaalamaya hala dilo uu yiri hala laayo uu yiri waa kii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku yiri laqad xakamta fiihim waxaad ku xukuntay bixukmi illaahi min fawqi sabci samaawaat xukunkii alle ou samada toddobada sama korkood uu kasoo xukumaa ku xukunta adiga oo alle marka meeshaa uu kasoo xukumay baa leeyihi nacam marka waa inuu alle subxaanahu watacaala toddobada sama uu ka sarreeya fawqiyadu marka adiladeeda aad bay u tiro badan tahay waxaa kaloo iyadana sidoo kale alle uu ku caddeeyey alcuruuj nacam ama makhluuqaadkiisa qaar ka mid a ah, xaggiisa inuu u kor yeelay oo waxa uu yidhi bal rafacahu allaahu ilayhi nabi ciise markuu alla ka hadlaayey waxa uu yidhi bal e rafacahu llaahu alla waa kor yeelay nabiyullaahi ciisa ilayhi xaggiisa uu kor yeelay marka hadduunan alla kor jirin ee uu meel walba joogo maxay keenaysaa marka ciise alle xaggiisa kor loogu qaado in la yidhaahdo maxay macnoo samaynaysaa marka nacam wahaakadaa curuuj waa kusoo aroortay oo yani eh, korsiin ah oo wuxuu yihi tacruju lmalaa'ikatu waruuxu ilayhi malaa'igta iyo jibriilba allay u koraan baa la yidhi waa inuu alla ka sarreeya marka iyaga ilaa hadduu ka hooseeya waa u degaan baa la dhihi lahaa soo maha naam sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu yidhi eh, eh, waxau tilmaamay eh, sidoo kale ilayhi yascadu lkalimu ayibu sacuud ilayhi yascadu lkalimu alayibu walcamalu saalixu yarfacuhu ilayhi ilallahi alla waxaa u koro iyo ilayhi ilallaahi yaa yascadu oo u koraa alcamalu saali alkalimu ayib kelimada wanaagsan allay u kortaa kelmadda wanaagsani alla subxaanahu watacaala bay u kortaa baa layidhi ayib intaasoo marka adilaha waxaa weyan iyo waxaa kaloo sidoo kale istiwa e- e- e- uma istawaa cala alcarshi toddoba meel bay qur-aanka uga soo aroortay istawaa calaana waa ay calaa wartafaca wax culummada oo ka yacni istiwahaasi luqada carabiga sida lagu yaqaano istawaa calaa ay calaa wartafac waa ka kor noqday dadka qaarkood baa marka istawaa waxay ku macneeyeen waa qabsaday baa laga wadaa waa qabsaday isaga u adkaaday baa laga wadaa hadda haddii isaga uu qabsaday oo u adkaaday yaa markii hore ku haystayna nacam waxaa ka dhalanaysa marka in dhinaca kale tartan uu ka jiray wax alla la tartami karaana ma jiraan gabay marka waxay soo daliishadeen akhdal annasraani ay u nisbeeyeen oo yidhaahdeen istawaa qad istawaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin walaa damin muhraaqi nacam ninkii bishir la dhihi jiray ciraaq buu qabsaday nacam seef la-aan iyo dhiig la-aan iyadoon dhiig ku daadanin buu ciraaq la wareegay ee uu qabsaday hadda waaye haddii marka macnaha laga macneeyo uma stawaa cala alcarshi alla carshiguu la wareegay miyaa marka lagu macnayn karaa nacam soo macno khalada marka ma noqonayo waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu tilmaamay in qur-aanka ilaahay xaggiisa uu kasoo degay oo waxa uu yidhi xaamiim tanziilu min araxmaani araxiim qur-aankaani munazalun mid lasoo dejiyey waa xaggee laga soo dejiyey min araxmaani araxiim baa laga soo dejiyey allaha raxmaanka ah marka qur-aankii haddii lasoo dejiyey allana laga soo dejiyey xaggiisa alla inuu sarreeyo wa nacam oo ilaa haddii uu hooseeyo waxaa la dhihi lahaa waa lasoo korsiiyey qur-aanka nacam sooma ma garan waxaa kaloo iyadana marka adilada eh, noocyadaasoo kale ka mid a eh, waxaa kaloo sidoo kale iyadana eh, kutusayso ilaahay subxaana watacaala in lagu sifeeyey inuu samada ka sareeyo samaadka uu ka sarreeyo oo qowluhu tacaala aamintum man fi samaa a amintum waxaad ka aamin noqoteen man axad fi samaai samada korkeeda ahaaday wa wafii bimacnaa calaa fi fii calaa waa lagu macneeyaa nacam oo asal waxay ku tahay fiidu darfiya macnaha xuruufuljarka macaanidiisa marka laga hadlayo laakiin qaacidada guud waxay tahay xuruufuljarri yanuubu bacduhu bacdan xuruufuljarka qaarkiis qaarka kale booskiisa waa istaagaa mararka qaar waxaana kamid a qowluhu tacaala fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin ama falam yasiiruu fi lardi dhulka miyaydnan dhex dhulka miyaydnan korkiisa ku soconin baa la dhahayaa ee la dhihi maayo dhulka hoostiisa dhexdiisa miyaydnan ku soconin dhulka dhexdiisa laguma soco kara korkiisa unbaa lagu socdahay iyo qowluhu uu yihi walausalibanakum fii juduuci wala walausalibanakum waa idin xirxiraya uu yihi fii juduuci naqli ay calaa juduuci naqli waa geedaha korkoodan idinku xiraa ee geedka inta la dilaaciy lama dhex gelinayo qofka nacam soo ma garan fii bimacnaa calaa xuruufi ljari yanuubu bacduhu bacdaha waxaa kaloo iyadana aamintu rasuulka xadiidkiisana waa ku jirta macnahaas oo kale sala allahu alayh wali wasalam uu yiri haween ninkeeda kama yani eh, kama ma haween ma seexato iyadoo ninkeeda ay xumaysay oo ay marka zawjkeeda u caraysan yahay ilaa kana aladii fi samaai alayha calayha khadbaan eh, ilaa hadday sidaa yeesho allaha samada jira waa u caroonayaan ilaa kana aladii fi samaa aladi marka aayadahan iyo dadka mu-awiliintood diida diidan alla inuu sareeyo iyagu waxay leeyihin aamintum man fi samaa ay waxaa loo jeedaa bay leeyihin malag malag nacam waxaad ka aamin noqoteen man malag fi samaai samada korkeeda ahaaday dhexdeeda ahaaday marka hadda malag iyo cuquubada yay ku weyntahay qofka mu'minka marka la yiraha war malag baa ku caraysan oo malag cadaabkiisa iska ilaali iyo in alla cadaabkiisa iska ilaali marka lagu leeyahay tan allay ku weyntahay soo maa waxaa kaloo taas kaba sii cadaan badanba oo aada iyo aada uga siiba cadba in nabiga caleyhi salaatu wasalaam gabadhii uu ku imtixaanay jaariyada ahayd ee uu yiri ayna allah aawe alla uu yiri ayna lafdu ayna uu ku su-aalay bn bnulxakam asulami ayaa wuxuu yiri waa xoreynayaa gabadha inaan xoreeyaan rabaa ukaadi buu yiri ayna allah xadiidka marka nabigu marka inuu iimaankeeda imtixaano u doono wuxuu yiri ayna allah aawe alle markaasay tiri allahu fi samaa man ana anigu yaan ahay anta rasuulullahi bay tiri markaasuu yiri actiqhaa fa inahaa mu'mina xoree gabadhan waa mu'minad buu yiri iimaankeeda taas baa lagu sugay ayb marka eh, taas iyado marka waxay kutusaysaa iyadana lafdu ayna mutakalimiintu iyagu waxay leeyihin ayna maba la dhihi karaba ilaahay ayna allah maba la dhihi karaba yani walidaalika markay kutubahooda waxaad ku arkaysaa munazahun can ilayniyati bay kuleeyihin munazahun can ilayniyati ilaahay ayna waa ka nasahan yahay kuleeyihin hata hadduu ka nasahan yahay adiga rasuulka yaa badiya alla subxaana wa tacaala yaa ku aqoon badan adiga iyo rasuulullahi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkii hadduu ayna ku su-aalay waa lagu weydiin karaa qof marka ayn allah waa la dhihi karaa haddii mar uu nebiguba uu sidaa yiri xadiidkaasna muslim baa wariyey fii saxiixihi buu ku wariyey abwaab eh, masaajid buu ku wariyey oo xadiid daciif a ah ma aha intaas marka aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta iyo markaad fiirso aqwaashi culimadana waa saas nacam awsaaci raximah llahu tacaala waxa uu yiri waxaan soo gaaray waxaan aragnay buu yiri yani eh, waxaan eh, taabiciinta oo yani waxaan ujeedaa eh, taabiciinta oo joogto oo wada dha oo ay wada buuxaan ayaanu soo gaarnay oo ilaahay tilmaamihiisa la sugaayo oo aan wax ta'wiila lagu samaynaynin ayb waxaa kaloo nin kaloo isna taabiciinta kamida uu yiri eh, sida uu warinayo alimaam ibn lqayim kitaabkiisa ijtimaac juyuush alislaamiya sida uu ku warinayo kutub kaloo fara badanna lagu wariyey oo sanad saxiixa lagu wariyey in ninkaa uu yidhi waxaan imid buu yidhi masjidka iyagoo ku tukanayaan asxaabta rasuulka abubakarna yani markaa ay sheeganayaanuu yidhi kuna dhammaantood ay leeyihiinuu yidhi inay caabudayaan oo ay baryayaan allah ay caabudaan inuu kor jiro dhammaantood waxay rumaysnaayeen buu yidhi oo ay sheegayeenuu yidhi allah ay caabudaan inuu kor jiro marka kaas marka ijmaacu saxaabo kale noqon karaa nacam ijmaacu saxaabo kale noqon karaa kan awsaacina ijmaacu taabiciin a-imada yacni islaamkuna taas marka waxaa weeyaan waa ku wada ijmaaceen aqwaashoodana qofkii rabo marka wuxuu ka heli karaa alculuw lilcaliy alcadiim oo imaamu dahabi uu leeyahay isagaa wuxuu soo arooriyey aqwaasha min saxaabada ka bilaaw ilaa iyo taabiciinta aayadahu ka bilaabay axaadiistuu ku xijiyey asxaabtuu ku xijiyey taabiciinta taabicu taabiciin ilaa iyo cahdiga ilaa khadaabi buu soo gaarsiiyey qarnigii shanaad taqriiban ayuu soo gaarsiiyey marka ninkii rabaalka halkaa aqwaasha ka wada heli karaa aayadaha iyo axaadiidtase naguba filan nacam marka idan alla sarreyntiisa aayadihii baa tusaya axaadiistii baa tusaysa waxaa tusayso aqwaashii salafkii waxaa kaloo tusayso fidrada fidrada fidrada bani aadamkaa tusayso oo bani aadam kasta gaal iyo muslim waxau doonaaba ha ahaadee allaha ka awooda badan qofkiiba alla rumaysanba allaha ka awooda badan gacantiisa markuu tilmaamaya korbuu utaagaya mar walba sidaa unbau dhahayaa nacam gaaladu markay dhibaato iyo shiddo ay galaan gacmahoodii kor u qaadayaan sooma kasin bani aadam oo dhan adiga feeri hadda aqwaashoodana waa ku badan tahay dadka caamada hadda oo aan falsafadna baranin cilmulkalaamna baranin axaadiista rasuulkana aan baranin oo soomaalida reebaadiyaha ah waxay ku leeyihin ilaaha ilaaha iga sarreeya ku dhaha nacam ilaahaybaa iga sarreeya rabbiga iga sarreeyaan ku dhaartuu kuleeyahy nacam yaa u sheegayna waa fidradiisay ku jirtaa nacam waa ninkaan falsafana baranin axaadiidtiina aan baranin isaga sarreynta alla waa yaqaanaa walidaalika qiso waxaa dhacday abu jacfar alhamadani iyo waxaa ishelay yaa maalin meel yimid marka waxaa meesha ka muxaadareynayay abulmacaali aljuweyni eh, abulmucaali aljuweyni imaam alxarameyn oo ragga ashaacirada ugu waaweyn ahaa fuqahada shaaficiyadana ka mid ahaa marka imaamulxarameyn masaladan marka culuwiga ayuu diidayay oo u dhahayay ilaahay macnaa korna laguma tilmaami karo hoos midig bidix midna laguma tilmaami karo marka markuu warka hadalka dhamaystayba wuxuu yidhi ustaado waxaan ku weydiinayaa buu yidhi hal hal daruuro hal arrinoo waxaa jirta waa waa maqlay buu yidhi hadalkaaga hal arrinba waxaa jirta laakiin daruuro ah oo qalbigeenna aanan ka zuuli karin si kasta haddaan yeelno aanan iska dayn karin waxa weeyaanuu yidhi fitradaas marka maxaa ku daaweynay buu yidhi bal ka jawaab buu yidhi taas oo markaan dhibaato galno yaa allah ayaan leenahay fidradaas bal ka jawaabu yiri arrinkaas waana ku qasbanay annagoo yeelna unbaan is arkaynaa yiri nacam xataa adiga kolay ku tahay markaad dhibaatooto gacmihiiba baa kor geynay un aad arkaysaa cabbaar buu marka aamusay waa fakeray waa fakeray waa fakeray markaasu wuxuu yidhi xayarani alhamadaaniyu xayarani alhamadaaniyu nacam hamadaanigii waa i wareeriyey buu yiri nacam su-aal aan ku wareeray oon ka jawaabi waayo ii keenay buu yiri nacam waa is dhiibe marka soo ma garanin laakiin kuwaan hadda jooga isma dhiibaya waxay kuleeyihiin eh, gacmaha kor waxaa loogu taagaa qiblat ducaa ayay kuleeyihin samada qiblat ducaa samada qiblat ducaa ayay kuleeyihin khalad waa qiblat ducaa waxaa waxaa ah qiblada um, marka la duceysanayo in qiblada loo jeesto nabiga sunnay jira kacbadaa qiblat ducaa xataa ah nacam maxaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam sunadiisa waxay tilmaamaysaa markuu duceysanayo mararka qaarkood inuu intuu weyse qaato ee eh, uu markaa u jeestay xadiidkii abi muusa oo bukhaari uu warinayo kale qiblada u jeestay rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam ee eh, lama dhihin qofka ha isdhigee kor ha fiir iyo eh, nacam ee isaga dhanba yacni kor samada ha u jeesta lama dhihin nacam samada gacmaha waa wax loo kor yeelo tan kale ducada waxaa ku jirta nidaa ku jira nidaa ilaahay baa loo dhawaaqaa qofku markuu alla u dhawaaqa yaa allah ayuu leey yaa allah alla markuu dhawaaqayo iyo gacan kor isku mar ah soo ma garanin waxaa weeyaan qiblat ducaa ducada marka qofka uu duceysanayo marka qiblada unba ujeesanaya maahane kacbada laftirkeeda qiblo ah ta kale qiblo daliilay u baahan tahay sideedaba haddaad leedahay salaadana kacbadaa loo jeestaa ducadana meesha loo jeesta waa samada daliilaa lagaaga baahan yahay daliil sheegaayo samadu inay qiblat ducaa tahay marka taasi waxyaabahaas marka iyada waxaa weeyaan qofku ma ta kale rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fartiisa ayuu kor u taagay isagoo alla tilmaamayo oo markii ugu dambeysay xujatulwadaac waxa uu yidhi waa la ikiin weydiinayaaye maxaad dhehaysaan waxay yidhahdeen waxaan markhaati karnaa inaad gudatay xilkii ilaahay ku saaray markaasuu yidhi allaahumma fashhad allaahumma fashhad ayagoo gacanta ku taagaa markuu fashhad dhahaayo alla markau u yeeranayana korbu gacanta ku taag allaahumma fashhad saasuu dhahay rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waxyaabahaasoo dhan marka taasi de waxay daliil u tahay alla subxaanahu watacaala inuu sarreyn ou ku sifaysan yahay masalo marka culummadu isku khilaafsan tahayna ma aha nacam haddii dad ay gadaal iyagu khilaaf ka keeneen culummada iskuma aynan khilaafsanayn hal arrin oo kale iyadana marka waxaa jirto alla subxaanah wataala ay leeyihiin marka eh, caqiidadan ah alla in kor buu jiraa la yiraahdo waxay yidhaahdaan waa caqiida fircawniya waay nacam waa caqiida fircawniya waay maxaa dhacay qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay bay leeyihiin qaala fircawnu ya haamaanu bni lii sarxaa lacalii ablugu lasbaab iyo aayaddii kale iyadana yaa ayuha almala-u maa calimtu lakum min ilaahin gayrii faawqid lii yaa haamaanu cala atiini fajcal lii sarxaa sar ii dhis fircawn baa rabbigiisa kor ka raadiyey dheheen nacam lacalii atalicu ilaa ilaahi muusa fircoon ayaa rabbigiisa kor ka raadiyey sidaa darteed dadka ilaahay kor ku sifeynaya waa fircawniyiin bay dhahayaan nacam laakiin xaqiiqada tafsiirka aayadda ayagoo cagsi ku yahay dadka ilaahay dafiraayo inuu kor jira fircawniyiin ah nacam sababtoo aayadda dhammaystir keliya nacam lacallii adalicu ilaa ilaahi muusa ilaaha muusan soo fiirinaa buu yidhi maxaa ku xigo wa inii la adunuhu kaadiban beenlow baan u malaynaa fircawn muuse beenlow waa yihi ilaah uu kor ka sheegayo ilaah jira ma ahana baa beenlow koran ka fiirinaa buu yidhi marka fircawn soo jeedid marka muuse wuxuu u sheegi jiray fircawn rabbi ka sarreeyo inuu jiro inuu caabudana ay tahay isagiina waa diidan yahay oo ma jira buu leeyahay oo kor baan ka raadinayaa waa beentiis beentiisaan idin tusayaa ayuu rabaa inuu yidhaahdo soo ma garan marka fircawn caqiidatuhu tacdiil caqiidada fircawn waa caqiida mucadila saa ugu horreeyey fircawn soo ma kasin marka aayaddii ibnu jariir dabari tafsiirkiisa ka fiiri xataa haddaad doontan wuxuu ku leeyahay wa la adunnuhu kaadiban fircoon marka uu leeyahay wa anigu la adunnuhu waxaan u malaynayaa kaadiban muuse inuu beenaala yahay fii zacmihi ana lahu ilaahan fi samaa sheegashada uu muuse sheeganayo alla samada ka sarreeya inuu jiro inuu beenlow ku yahay baan u malaynayaa buu leeyahay nacam idan waxaa weeyaan marka waa cagsigii bay u fahmeen nacam fahamkii baa ku dabagadoomay soma kasin ayb aayadaha marka maciyada alla tilmaamaayo ee ilaahay wahuwa macakum aynamaa kuntum meel walbood joogtaan ilahay waa idinla jira iyo ma iska hor imaanayan inuu alla kor jiro ma isdiidaayan imaam axmedaa la su-aalo waxaa la yidhi alam tara ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard aayadda maa yakunu min najwa halaahati ila huwa raabicuhum walaa khamsati ila huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akthara ilaa huwa macahum baa la su-aalay ilaa huwa macahum maxay tahay baa la yidhi markaasuu yidhi aayadda awalkeeda iyo aakhirkeeda aqri buu yiri alam tara ana allaha yaclamu bay ku bilaabatay aayadda ina allaha bikulli shayin caliimuna waa ku dhammaanaysaa hade cilmiga alla meel walbuu joogaa marka nacam soo ma garan wahaakada cilmiga marka waxaa weyaan maciyada culamada marka cilmiga unbay ku macneeyeen ta'wiil lama dhaho taasoo kale wixii siyaaqa aayadda oo ku tuso ta'wiil lama yiraahdo maa dalla caleyhi siyaaqu falaysa bita'wiil siyaaqa iyo habdhiska aayadda ay ku socoto waxa aad hadalkii aad wax uga fahmto maahan ta'wiil maa waa hadalkii daahirkiisa ood wax ku garanaysa weeyaan nacam sooma garanin tan kale iyada waxaa weeyaan xataa maba isdiidayaan alla dadka makhluuqa macooda waayo haddii la dhaho la jirkooda weeyaan haddii la dhaho iyo alla inuu sarreeyo isdiidi maayaan sababtoo ah carabtu waxay macyadu saddex macnaba waa keentaa macyadu saddex macnaba waa keentaa maciya bimacna almumaasaja labada shay markay isdhe ay isku milmaan labada shay markay isku milmaan macyo waa lagu sheegi karaa oo waxaad dhihi kartaa allabanu macalmaa allabanu macalmaa biyo iyo caano markaad isku dartay isdhex galaan allabanu macalmaa almaa waa dhahan carabtu waxaa kalaa macyadu ay noqon kartaa musaaxaba saafartu maca fulaanin hebel baan la safray markaad leedahay labadeena waa isla soconay waa isku dhex milanay ma ahan waa isla soconay musaaxaba bay keentaa suma jeedin waxaa kaloo macyadu ay keeni kartaa marka musaaxaba oo midkood musaaxaba macnawiyana waa keeni kartaa midkood oo meel dheer joogaa ka kale waa ila jiraa buu dhihi karaa nacam carabteedana waa laga maqlay oo waxay yidhaahdeen maa zilnaa nasiiru walqamaru macanaa bay leeyihin nacam xalay oo dhan inaan soconno kama aanan zuulin dayxuna waa nala jiray nacam walqamaru macanaa iyadoo dayxuna uu nala jiro hadda qamarku koruu ka jiraa umana dhowo iyagu nacam dayxu korow jiraa samaduu ku yaalaa iyagiina dhulkay joogaan soo ma garanin haddii marka luqadii carabigaba ay sidaa sidaas ku soo aroortay haddii allah uu leeyahay marka inanii macakumaa asmacu wa araa haddii alla subxaana wa tacala isagoo carshiga ka sarreeyo ayuu addoommadiisa wan wanaagsanna la jiri karaa soo ma garanin isagoo alla carshiga ka sarreeya ayuu dhil ayaa kaneecada iyo quraanshada godadkooda markay ku jiraan alla uu la jiraayo ogyahay meeshaa uu uga warqabaa soo ma garanin amiirku markau ciidan diraayo wuxuu leeyahay siiruu ana macakum socda waa idinla jira anigana xafiiskiisa fadhiyaa nacam xafiiskiisa fadhiyaa qaarad kalaa ciidankuna jooga waa idinla jiraayo socda buu leeyahay soo ma garan cid ka fahmaysa mayaa jirto yacni waa idinla jira amiirku markau leeyahy inuu ciidanka dhufays kula jira nacam qofka fahmaya ma laha ayb marka alla carshiga soo ka sarreeya ayuu haddana makhluuqa uu la jiraayo cilmi kula jira oo ayidaad uu kula jira oo nusro iyo gargaar uu kula jiraa macyadi iyo marka culuwigana layskuma khaldi kara marka ayb ayb marka culuwigana marka wujuuhdaas oo dhan buu ku sugnaaday wa naquulu waxaan leenahay buu yidhi ina allaha alle ittakhada ibraahiima ibraahim wuxuu ka dhigtay khaliilan wadaay uu ka dhigtay alle ina allaha alle ittakhada wuxuu ka dhigtay ibraahiima ibraahim khaliilan wadaay buu ka dhigtay khaliilku waa qofka aada aada u jeceshahay nacam weyaan wa kallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusaa nabiyullaahi muuse takliiman la hadlid buu la hadlay sidaa baanu dhahaynaa buu yidhi iimaanan yacni rumayn darti ee rumayn wa tasdi saas ma ku xigto haba aqriya kaas soo akri akri ayib iimaanan wa tasliiman iimaan rumayn darteed baan sidaa uleenahay wa tasdiiqan rumayn darteed wa tasliiman iyo yacnii sallimid iyo hogaansan ilaahay aan u hogaansamayno akhbaartiisa darteed aan uleenahay halkan marka wuxuu ka hadlay alla subxaanahu watacaala addoomadiisa qaar inuu jeclaado sifatu lmaxaba marka ilahay wuxuu ku sifaysanya jacayl khullada iyo maxabada kala fiiriya labada waa kala xeel dheeryihiin alkhullatu walmaxabatu labadooda waxaa weyan waxaa sii xeel dheer alkhulla khullada waxaa weya waa jacayl saafi a boqolkii oo aad iyo aada u xeel dheer waay oo xubbiga caadigaa ah kaba fog waay ilaahay marka khulladaas wuxuu siiyey nabiyullaahi ibraahim iyo nabigeena caleyhi isalaatu wassalaam rasuulkeena laftirkiisa waxaa weeyaan ilaahay khaliil buu ka dhigtay xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen wuxuu ahaa nabiga inuu yihi low kuntu mutakhidan axada min ahli lardi khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliilaa walaakin saaxibukum khaliilu raxmaan saaxiibkiin wuxuu yidhi isagaa iska wadee allaha raxmaanka wadaagiisa waay oo nabiga calayhi salaam marka dad baa marka waxay dhahayaan nabiyullaahi ibraahimna waa khaliilullah nebi maxamedna waa xabiibullah bay kuleeyihin nacam nabi muusena kaliimullah waay ayagoo u arka marka xabiib iyo khaliilku xabiibku inuu fadli badan yahay u dheeryahay laakiin sax ma ahan saas jacaylka xabiibnimada ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta waa jeclaadaa xataa in allaha yuxibu ltawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin dadka dahaarada badan dadka ilaahay usoo laabta ilaahay waa jeclaadaa iskaba dhaaf yacni nebiga iska daa dadka mu'miniintaaba ilaahay ou jeclaadaa maxabo alla oo ku jeclaanaya laakiin khaliilnimada nabiyullahi ibraahim iyo nebiga unbaa loo sugay sala allahu aleyh ali wasalam marka khaliil iyo xabiib yaa yaa sareeya dii lagu yaha khaliilkaa sarreeya nacam maaha xabiibku inuu sarreeyo xabiibka xataa qof aan nebi ahayn baa noqon kara xabiibullah nacam ayb in allaha alla itakhada ibraahima ibraahim wuxuu ka dhigtay khaliilan buu ka dhigtay wakalama allahu muusa takliiman ayb marka ilahay tilmaanta marka maxabada hullada hadda waa maxabadii sii xeel dheere jacayl ilahay waa ku sifaysan yahay qur-aankana waa ku jirtaa in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutadahiriin jacaylka ilaahayna iyo jacaylka makhluuqana isma shabahaan qaacidadii sifaadka aan ku rumayneynay unbaad maraysaa ood ku soconaysaa ayb laakiin ahlu kalaamka iyagu waxay leeyihiin maxaba waxaa la yidhaahdaa maylulqalbi ilaa shayin qalbigu inuu u iisho wax shay markaasaa waxaa la dhihi karaa hebel waxaas jeclaaday ilaahayna waxaas waa ka nasaahanya qalbi iyo waxaan aad sheegaysiin waa ka nasaahanya hadda miday iyagu yaqaanaanay ka waramayaan annagana waxaan ka warramaynaa mid alla un oo garanayo sida uu yahay naam isku meel uma socono marka mutakalimiinta annaga labadan marka sifo kalaamka iyo sifatu lmaxaba sifatu lqulla khaalid ibnu cabdillahi alqasri nin waxaa jirta uu dilay jacd bnu dirham ninkii la dhihi jiray qisa oo mashhuur a ah weeyaan oo bukhaari iyo culamo in badan kutubta ay ku wada wariyeen weyaan bukhaari khalqu afcaalilcibaadku ku wariyey ninkaa marka jacd bnu dirham waa ninkii ugu horreeya marka diiday cahdigii taabiciinta aakhirkiisiibau noolaa wuxuu yidhi in allaha lam yatakid ibraahiima khaliilan walam yukalim muusa takliiman ilaahay ibraahimna khaliil kama dhiganin muusena lama hadlin buu yidhi waa soo qabtay marka khaalid ibn cabdillahi alqasri waa gowracay marka nacam dabcan culimmadiiba u la tashtay markaa zandaqaa loo dilay ninkaa isagaa maalin weliba eh, eh, ciid ul ay ahayd buu gowracay oo waxa uu yihi ayuhannaas intuu dadka u qudbeeyey taqabal allaahu daxayaakum allah aqbalo udxiyadiinu yidhi daxu eh, wuxuu yihi udxiyaysta fa inii mudaxin biljacdi bni dirham jacdi bni dirham baan ku udxiyaysana yidhi aniga maanta nacam waa soo dega waana gowraca marka nacam fadabaxahu marka ninkaa marka culimmadii aad bay marka ugu mahadnaqeen Bueno. oo yacni ficilkaas ibnulqayim wuxuu yidhi waxaa ku shukriyey uu yihi kullu saaxibi sunnatin mid kastoo sunno u saaxiiba waa ku farxay uu yidhi lilaahi lilaahi daruka min akhii qurbaani nacam marka wuxuu yihi qurbaan aad iyo aada u qiimo badan oo ahaa nacam oo ninkaas ilaahay subxaana wa tacaala oo ku sharfay khaalid bin cabdillahi alqasri nacam ayb wa kalama allahu ilaahayna wuxuu la hadlay muusa nabi muuse oo la hadlay takliiman la hadlid takliiman waa masder waaye yu-akidu caamilahu masderka waa kii saddex waxyaabood yacni cadday jiray marna cad yacni caamilkiisu adkeeyaa marna cadadka ayuu marka ayuu ayuu ayuu caddeeyaa marna waxaa weeyaan noocu lficli buu sheegaa nacam lcaamil nacam marka kan waxaa weeyaan waa kii caamilka adkeey jiray wa kallama caamilku kallama wa kallama allaahu alla wuxuu la hadlay muusa muuse takliiman la hadlidow la hadlay marka masderka marka caamilkiisa uu adkeynayana xaqiiqa ayuu ku tusaa nacam biitifaaq nuxaad culimada yani xaqiiqo ku tusaa majaaz meeshaan marka ma ooli karo nacam waxaasaa laga wadaa iyo kan lagama wada iyo lama dhihi karo nacam walidalika aayadda qur-aankana saasay ku timid wakallama allaahu ilaahay wuxuu la hadlay muusa muuse takliiman la hadlidow la hadlay wax kale laga wadaa baa la dhihi karaa lama dhihi karo ilaahay baaba wuxuu ku adkeeyeyba yani masder buu ku adkeeyey ayb ayb muctasilada meel kale la aadayaan waxay leeyihiin marka waxaa laga wadaa bay leeyihin wakallama allaahu alla wuxuu jeexay muusa muusau jeexay kuleeyihin nacam muxuu ku jeexay biadaafiiri alxikma nacam wixii dhamaay macnihii dhamaayay waxay kharibayaan nacam marka wakallama allaahu muusa takaliman marka la leeyahayna dee kallamadan marka masderkeeda laguma keeno kallama yukalimu takliiman facala yufacilu tafciilan waay tan ayagu ay sheegayaanna waxaa lagu keenaa kalama eh, eh, yaklimu kalman waay waa facl ayaa lagu keenaa faclun maqiisu mucaddan tii u dhihi jiray waa nacam ibnu malik eh, kitaabkan maxaa la yihahdaa laamiyaha kalman ayaa lagu keenaa maane takliiman laguma keena taas takliiman waxaa lagu keeni karaa un kan keliya nacam waxbay isku qasayeen marka nimankan ahlu kalaamka nacam aayaddan oo wakalama allahu muusa takliimanna waa aayaddii bacdi almuctasila intay abu camar ibn abu camar ibnu alcalaa intay u yimaadeen bay waxay dhaheen waxaad akhrisaa wakalama allaha muusa takliiman noo akhri bay dhaheen oo markaa macnuhu muxuu noqonaya muusa ilaahay la hadlay alla hadlay iyagu diidayaan waxay ugu gambanayaanna waxay tahay muusa ismi maqsuur ahoo aan xarako ka daahiri karin marka haddii la rabana faacilaa ah loo jiido karaa haddii la rabana mafcuul laakiin waxaan waa qur-aan oo waa nebigaa laga maqlay asxaabtii baa sii guurisay wax oo maaha yacni lagu tasarufi kara maaha kalaam dadeed ma aha markaasu abuu camar lcalaa wuxuu yidhi haddaan saan idiin akriyay aayaddan see yeelaysaan buu yidhi qowluhu tacaala walamaa jaaa muusaa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu wakallamahu rabbuhu aayaddaa see yeelaysaan yidhaha maxaa laga dhahayaa iyadana ayb marka xataa hadday isku dayayaan waa isku dayayaan waa ujeedaa iimaanan watasdiiqan watasliiman sifatu lkalaamna hadda ka hor aan hore uga soo hadalnay wanu'minu bilmalaaikati malaaigtii baanu rumaynaynaa wanabiyiina nebiyadii baan rumaynaynaa walkutubi almunazalati kutubtii lasoo dejiyaan rumaynaynaa cala almursaliina lagu soo dejiyey rususha korkooda wanashhadu waxaan qiraynaa annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen cala alxaqi almubiini xaqii caddaa korkiisa inay ahaayeen oo ay xaqaa ku sugnaayeen korkiisa waayahay malaa'igtii baan rumaynaynaa buu yidhi aliimaanu bilmalaa'ika oo aayaddu waxay ahayd aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi arkaantay marka ku jirtaa malaa'igtaana marka waxaa weeyaan waa bashar waa khalqi alla abuuray makhluuqaadkiisa ka mida tiradooda ilaahay un uu yaqaano wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu alla unbaa tiradooda garanaayo lab iyo dhadig midna maaha oo ilaahay makhluuq uu sameeyeyo si ah, isagu marka uu u sameeyey eh, sida uu doonay uu u sameeyey weeyaan Eh, qaar ilaahay qur-aanka ayuu ku xusay jibriil iyo mika-iil iyo kale qaar sunnadii baa xustay israafiil iyo kale eh, maalig oo kale qur-aankii baa lagu xusay munkar iyo nakiir sunnadaa lagu sheegay eh, aimada marka waxaa weeyaan kuwana magacyadooda saabaa loo sheegay kuwana shaqadooda unbaa la tilmaamay sida malakulmowt oo kale qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum mowtka in loo wakiisha ilaahay sheegay nacam amaa magacaan casraa-iil la yiraahdo wax sanad saxiixa kusoo arooray ma aha waa min alisraa-iiliyaat buu ka mid yahay marka laguma magacan waana mana rumaynayno mana mana inkirayno saasaan ula dhaqmayna marka waxaa weya malakulmowd laakiin wasfigiisa iyo tilmaantiisa buu alla ku sheegay subxaanahu watacaala malaa-igtu iyagu marka qaar waxaa jira khalqiga makhluuqay ilaaliyaan xafada ayaa la yiraahdaa qaar waxaa weeyaan m jibaasha iyo buuraha ilaahay u wakiishay kuwa roobka iyo arsaaqda dhulka kasoo baxaysa alla shaqo oo uga dhigay kuwa waxaa loo wakiishay riximka yacni haweenta yacni riximkeeda ilmagaleenkeeda loo wakiishay oo waa midka marka waxaa weeyaan mar allaale markay riximka wax galaan mar allaale markay riximka ay wax galaan waa midka dhahaya marka yaa rabbi nutfa ilaahu nudfaa gashay haddana markay afartan beri kadib yaa rabbi kada waxaas baa galay ilaa marka dambe alla uu markau afartanka saddexaad uu galo uu leeyahay hasoo marka u amraaya marka inuu qoro risqigiisa iyo camalkiisa iyo shaqi iyo saciid waxuu noqon doono iyo halkaasaa mal malaga kaas inuu loo wakiishay oo alla subxaanahu watacaala uu shaqo ugaga dhigay marka waxyaa kuwa su-aasha qabriga kuwa cadaabka kuwa waxyaabahaas oo dhan baa loo kala wakiishay wanabiyiina nebiyadii nacam ayaanu rumaynaynaa nebiyada ilaahayna cadadkooda allah garanaayo qaarna waa qiseeyey oo allah subxaanahu tacaala qur-aanka uga qiseeyey kuwa kalena waxaa weeyaan waxa uu yidhi alleh warusulan lam naqsushum calayk kuwana adiga kaagama aanan qisaynin baa layidhi si duuduuba nebi kastoo alla soo diraan rumaynaynaa si gaar ahaaneedna kuwa qur-aanka lagu xusayna waa iimaan gaar ahaaneed baan rumaynaynaa kutubta la soo dejiyey rususha lagu soo dejiyey way badan yihiin afar baa alla laakiin uu noo tilmaamay qur-aanka iyo towreed iyo injiil iyo zabuur ayuu tilmaamay kuwaasna gaar ahaan in kutub alla soo dejiyay ambiyadii uu kusoo kala dejiyaan u rumaynaynaa kuwa kaleo aan la sheeginna guud ahaan kitaab kasta oo alla uu soo dejiyey waa rumaynaynaa qur-aankana iimaan khaasa ayaan rumaynaynaayo maxaa yeeley waxaan u rumaynaynaa inuu yahay kitaabka keliya ee markhaatida u noqday kutubtii ka horreysay oo dhan oo wixii marka xaq ahaa iyo wixii yacni wixii ay taxriifiyeen ay bedeleen dadkii dambe qur-aanka ayaa mar walba marka markhaati ogaga ah. ah oo waxyaabahan hadda tawreedkan injiilkan muxarafkaa la rumayn maayo iyaga dabcan laakiin waxaa la rumaynayaa kitaab tawraad iyo injiil inay jireen alla soo dejiyey nabiyullaahi muuse uu soo dejiyey iyo nabiyullaahi muusa kuwaas waa rumaynaynaa guud ahaan laakiin hadda qur-aanka unbaa kulligood wada nasakhay kalaam alla qofkii raba qur aankaa ka raadsado maxaa yeele isagaa wuxuu ka nabadgalay bedelaad wax la yidhaahdo oo dhan ilaahay uu ka nabadgeliyey waxaana marka kutubtaasi marka eh, qur-aanku marka isagu wuu nasakhay nacam ayb nabigana calayhi salaatu wasalaam markuu arkay cumar oo wato saxiifo iyo warqad isagoo watou arkay cumar towreed ah markaasuu wuxuu yidhi amutahawikuuna antum ya bna alkhadaab waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasicahu ila tibaacii muuse hadduu noolaa lahaa yuu yidhi oo kitaabkaanba lagu soo dejiyey anuu iraaci lahaa yuu yidhi anuu iraaci lahaa buu yidhi naam muuse anuu iraaci muusihii lagu soo dejiyey hadduu hadda joogi lahaa anuu iraaci lahaa qur-aankan buu wax kaga dhaqmi lahaa nacam marka adigiina waxaad wadataa marka wax aan muusihiiba aanu joogin oo ma waxaan waxaan ujeedaa kitaabkii muuse gadaashiis la bedelay oo niman bedelay ay gacanta ku haystaan baad adiga marka aada fiirfiirinaysaa buu yidhi wanashadu waxaan qiraynaa anahum iyagu ambiyada kaanuu inay ahaayeen cala alxaqi lmubiini xaqa cad inay ahaayeen wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi sabi wslam